المصطفى markuu horeyse wuxuu ka hadlay xukumka salaada wujuubkeeda iyo cidda ay ku waajibto markaa kadibna awqaadeeda ayuu u gudbay mualifku raxima allahu tacaala wuxuu yidhi innamaa tajibu waxaa keliya oy ku waajibtaa calaa kulli muslimin qof kasta oo muslim ah baaliqin oo qaangaar ah caaqilin oo fayow maskax ahaan u fayow oo wax kala garanaya aahirin oo xayd iyo nifaas daahir ka ah haddii ay dumar tahay sifaadkaa qofkii laga helay ayay ku waajibtaa salaada gudashadeediiyo la imaatinkeedu salaaddu waxay ku waajibtaa qofka bisharti inuu muslim yahay waa wujuub qofka laga dalbayo haddii uu gudan waayana axkaam ay ka dhalanaysa wey amaa wujuuban qofka hadda samee lalahayn aakhirase xisaabta u gelaya dembi iyo camal uu dayacay inay tahay gaalka laftiisu waa soo gelayaa saa darteed bay culimmadu khilaafkooda kaafirka iyo gaalku mukalaf miyaa bifuruuci shariicati iyo mukhaatabiin miyaa ay jamhuurtoodu inta badan leeyihiin khilaafka tamarada iyo midhihiisu waa uun aakhiray cuquubadu u badan ee adduunka tamare iyo camal ma lahay culimmada badankood leeyihiin walow rag ka doodayaa jiraan arrintaasoo sida jamaaliddiin alisnawi oo kaleeto markuu nihaayat usuulka ku sharxaya minhaaju usuulka baydaawi isaguu dood iyo aragti kaluu qabaa culimo kalena waa ku raacsan yihiin marka waxaynu leenahay alabka wujuubka hadda kan laga hadlayo waa wujuubka camalka yeelanaya qofka laga mutaalabaynayo ama laleeyahay samee waxan haddii kale axkaamtaasa ka dhalan qofku waa inuu muslim yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu mucaad ibni jabal yaman u diray wuxuu ku yidhi dadku marka hore shahaadada ugu yar haddii ay shahaadada kaa aqbalaan kadib u sheeg salaad inay farad ku tahay haddaba salaaddu inay shahaadada ka dambayso halkaana waa laga gartay fainhum aaacuuka liaطaacuu lidalik faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim ilah inuu waajib kaga dhigay shan salaadood maalinkii habeen kastaba u sheeg nabigu ma dhihin marka horeysa shahaadada iyo salaada isu wada raaci ma dhihin salaada ka bilowna ma dhihin horta markay islaamaan baa tukada la odhanayaa qofku inuu baali qaangaara yahayna rufica alqalamu can alaaثatin weeye saddex waxba looma qoro dembi ah waxaa ka mid ahaa wa can isabiyi xataa yakbura ilaa uu ka weynaado ama yaxtarima ilaa uu junuubaho janaabo iyo ixtiraam iyo qaangaar ka gaaro ama xataa yabluga waa riwaayaat kala duwan inuu qofku caaqil yahayna isla xadiidkaa weeye wa cani ilmajnuuni xataa yacqila wey qofka waalan ilaa uu miyirsado wax waajibana ma saara wuxuu sameeyana dembi iyo xaraam ma yeeshaan laakiin dad hadduu ku tacadiyo dad haddii uu ku tacadiyo wixii dandhowle waa la dandhabayaa daahirin gabadhu inay daahir tahay oo waxaynu soo marray xaylka iyo nifaasku salaada way reebaanoo salaad ma waajibto mana la qadeeyo intaasi waa shuruudda qofka laga doonayooo mid ka mida ah haddii la waayo aanay salaadu ku waajibaynin waa sifaadka qofka waxyaabo kaloon sifaadka qofka ahayn baa jiro ay ka mid tahay dukhuululwaqti waqtigeedii inuu soo galo laakiin waxaa laga hadlaya waa salaada waqtigeedii soo galay qofkay ku waajibtaa waa inuu muslim qaangaarah oo caqli leh oo hadduu dumar yahay xayd iyo nifaas daahir ah, inay tahay weeye intaa waxaana in salaadi kuma waajibto saas darteed falaa qadaa wax qadaa laguma laha calaa man qofkii zaala caqluhu caqligiisu uu tago bijunuunin waalli aw maradin xanuun kale qofku haddii uu maskaxdiisuba maqan tahay hadhow goorta uu miyirsado soo qadee lama yidhaahdo hadduu sabi ahaa markuu qaan gaara waxba ma soo qadeeyo sidoo kale gabadh iyo xaydka iyo nifaaska ku jirtay marka ay ka daahir noqoto waxba ma soo qadayso wa kaafirin asliyin gaalka asalka ah een islaamnimo horay u soo marinna isna wax qadaa lagama doonayo walidaalika intii gaalo soo islaami jirtay islaamnimaday wax walba kaga dhici jireen qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf camr bnu caas markuu nabiga baycada la geliyo islaamaya shuruudii uu xirtayna dembigii in laga dhaafo ku daray nabiguna wuxuu yihi miyaadan ogeyn islaamku yahdimu maa kaana qablah qofkii gaal ahaa hadduu soo islaamo xalay dhalay inuu yahay miyaadan ogeyn oo wixii horeo dhanba laga dhaafayo ama xaaraanu dembi manhi nahyi uu ku dhacay ha noqdo ama amar iyo waajib ka tegay ha noqdee laakiin wasfiga kaafirin wa kaafirin keliya gaal laguma dhihin ee waxaa laguu raaciyey asliyin gaal asal ah. wayaqdi lmurtadu wixii ka dhalanaya waa ka masaladaas wayaqdi wuu qadaynayaa almurtadu kii ridoobay hadduu dib u soo islaamo muddadii riddada iyo gaalnimada uu ku jiray uu qadaynayaa salaadii halkan waxaa lagu kala qaaday kaafirkii asliga ahaa iyo kaafirkii murtadka ahaa ee isagoo muslim ahaa buu gaaloobay kadibna islaamnimaduu dib ugu soo noqday sown baa ka tegey salaad baa martay muddadaa uu riddada ku jiray ma qadaynayaa acmaashii mise qadayn maayo waa laba qowlay culimmadu leeyihi raxmatullaahi ullaahi calayhim dadka uu qadaynayaale waxay leeyihiin markii uu islaamay takaaliiftii waajibka ee fuushay riddadu ka ridi mayso oo gaalnimadan uu gaaloobee diinta ka baxay sababta iyo wejkuu dooniba markaa ha uga baxa diintee wax takaaliif iyo waajibaada ka ridi mayso haddii sultan iyo maamul jira tawbaa la weydiin hadduu tawbad keeno wakti bay qaadan kartaa intay ku cadaanayaan la tawbad weydiinayo ama waxaa dhici kara inaynan jirinba maxkamad iyo wax lamid ahe eh, suu mudda gaal isaga yahay inuu dib haddana iska soo islaamo ilaahay hanuuniyaa laga yaabaa haddaba hadduu dib ka soo islaamo waanaan aragnay dad badan oo intay gaaloobeen mudda say iskaga jireen gaalnimadii kadibun igama gubatay yiriyo dib isaga soo islaamo ilaahay hanuuniyo way badan yihiin xilligii nabigana waa jireen sala allahu alay alih wasalam dad intay carareen oo iridoobeen haddana soo noqday way jireen walidaalika saxaabada markii la tacriifinayo waxaa la yidhi ninkii nabiga arkay isagoo mu'mina wamaata cala alislaami walow takhallalathu riddatun xataa mar yar baxay haddana soo noqday saxaabinimadii buri mayso waxay yidhahdeen inamaa saxaabinimadu waxaynan u burin riddadu acmaashii ma buriso ilaa lagu dhinto saa darteed riddada camalkaagii horena burin maysee cibaadaadka ahaa ajirkii waad leedahay hadde saa darteed waajibaadkiina waa lagugu leeyahay haddii aadan ku dhimanin riddadii laakiin riddada hadduu ku dhintay camalkiisii waa buray qur-aankaana arrintaa sheegay man yartada minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun gaalnimo ku dhintay fa ulaaika xabitat acmaalum kuwaasaa camalkoodii buray riddadii iyo mowt cala alkufri waa inuu isku darsado xabitat acmaalum markaasay timaadaa laakiin ninkii ridooba nusuusta ilaaqaysaay kana qaydayay yidhaahdeen waxaa la haduusan camalkiisiiba burin weli nin takaaliiftii iyo xisaabtiisii socota wey qoladale ma ahana waxay yidhaahdeen kufrigu waaxidun wey ama horay gaal ha ka hadaa ku dhasho ama gadaal gaalnimada ha ka galo islaamnimaha ka baxee kufrigu kufri weeye labadabana wuxuu maanic ka hor istaagan yahay in salaad laga mutaalabeeyo islaamnimada uu soo galay labada jeerbana lama kala qaadin qul liladiina kafaruu inyantahuu yukfar lahum iyo yahdimu maa kaana qablahu iyo lama kala qaadin maqoka kaafir asli ahaaba mise waa nin ridoob oo dib ka soo islaamay nabiguna sal alla slam dadkii intay diinta ka baxeen dib ka soo noqday weligii salaadihii iyo soonkii qadaya ma dhihin idinku murtadiin baad ahaydeena qadaya ma dhihin saxaabaduna markii xuruubu ridda abubakar iyo la galay umamkii ku soo noqday wax salaado qadeeya la yidhi ma jirin ee masaladan wax daliilo lagu kala qaada ma lehe ha la israaciyo taasaadna moodaa sawaabkiina u dhowda wayumaru sabiyu ilmaha yar waxaa la amri almumayizu mumayiska ee wax kala gartay bihaa bisalaati salaadii baa la amrayaa lisabcin toddoba jir wayudrabu calayhaa waa lagu garaacayaa licashrin toban jir hadduu gaarana markuu tukan waayo ulbaa lagu jiidayaa masaladani waa xadiidkii nabiga calayh salaatu wasalaam cabdillaahi bni camr bni caas uu nabiga ka wariyey muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin caruurtiina salaada fara iyagoo toddoba jira toddoba markuu gaaro tamyiiziya wax kala garad buu gaaray marmar ha ka tagto mar hurdo ha dhaafiso laakiin tartiib tartiib buu u baranayaa oo laguma laha weeye ilmaha toddoba jirkaa tuka dheh marmar tukada mooyeen shantaba waa inuu ilaaliyaayooad ku dagaalantaa maaha waa barbarasho inuu la sii qabsado oo jidhkiisi iyo xubnihiisuna bartaan salaada la tukadana ay caadi u noqotaa la rabaa saddex sanaad haysataa marka yudrabu wayudrabu wadribuuhum calayha wahum abnaau cashrin nabigaasaa yidhi toban markay gaaraanna hadduu salaada tukan waaya ha lagu garaaco tadiib buu u baahan yahay toban hadduu gaalayna qaangaarkiibuu qarka u saaran yahay berri waxay gaari takaaliiftii iyo waajibaadkii wuxuu gaari isagoo bartay inay salaadu fududdahay shanigeedoo markii la raba laga tegi karo hadda caqligiisuna waa soo yar koray buluuqii qaangaarkiina waa soo dhowaaday gacanqaadka iyo ushu wuxuu tilmaamayaa salaadu muhiimadday leedahay iyo inaan laga tegi karin laakiin ilmaha haddii iskuulkii markuu ka hara aad garaacdo salaadii markuu ka tagana aadan juuq u dhihin wuxuu garanayaa ahmiyadda iskuulku leeyahay iyo salaaddii wax weyn inaan ahayn salaaddii wax weyn inayn ahayn baa ka dhaadhici ilmuhu hadba waalidka markii dil ilmo loo gacan qaadayo waxaa ka horeysa canaan waxaa ka horeeya xanaaq waxaa ka horeeya indhaguyud baa ka horeeya jawgii dhannaa waa bedelan yahay qofkan qofkii maaha waalidkii ku qaadi jiray ee kugu soo ordi jiray indhihiisu waa bedelan yihiin wejigiisu waa bedelan yahay hadalkiisu waa bedelan yahay gacan baa ka soo horaysa ilmuhu markaa wuxuu garanayaa wax weyn buu sameeyey oo qalada wax weyn ee qaladka uu sameeyey inagu hadda hadduu iskuulka ka daaha maalinkaa reerka iyo ilmaha iyo islaantuba gebagabo wey laakiin salaada haddii laga seexda dhib ma laha saa darteed ilmihiiba wuxuu ku korayaa salaada waa laga tegi karaa dhib malaha haddii maalinkii salaad laga tagay toban jir la gaara reerku gabagaba noqon lahaa ilmaha sakda dhex iyagoo salaada kaa horkacay baad arki lahayd hooyaduna waxay dhihi iska jeefe waa ilmo yaree weli kuma waajibin say u leedahay buu maalinka dambe durba baaluqiyo daadiibuu ku tegi marka wadribuuhum calayha wahum wadrabu calayha licashrin sa nabigaasaa u sheegay sala allahu alayh wasalam kadib salaadii rumaynteedii baa loo gudbay waman nashaa qofkii ku barbaara ku kora bayna almuslimiina muslimiin dhexdood oo wajaxada diida wujuuba salaati salaadi inay waajib ku tahay buu diiday aw izakaata inay waajib tahay aw isawma aw ilxaja inay waajib yihiin aw taxriima alkhamri aw izina khamradu inay xaraam tahay ama zinadu xaraam tahay aw gayra daalika intaa waxaan ahayn oo mimaa kii awjumica laysku wada raacay calaa wujuubihi waajib yahay o taxriimihi xaraam yahay kaasoo wakaana ahaadayna macluuman mid la yaqaana min addiini diinta bidaruurati qasab ay tahay qof kastoo islaamihii meeshaa jooga garanayo intaa waajibnimadeeda qofkii diidoo waajib maaha yidhahda ama kan xaraam maaha yidhaahda kafara waa gaaloobayaa waqutila waa la dilayaa bikufrihi gaalnimaa loo dilayaa masalada wuxuu ka hadlayaa salaadii laakiin dee xukunka salaada laga hadlaya halkan keligeed khaas kuma ahee masaa'il badan baa la xidhiira masaa'ilkii la xidhiiree qaacidada la soo gelayay ayuu raaciyey masaladaa waxaa weeye ninkii diida ogaanshaha wujuubkan inuu waajib yahay diida ama waxaan inuu xaraam yahay diidoo xaraam maaha yidhaahda waxaa dhici karta inuu gaaloobo waxayna ku xihan tahay mas'aladan macluum min addiini bidaruura miyaa mise maaha kow isaguse ma dhici kartaa inuusan ogeyn mar isagaa la eegayaayo wuxuu ku yidhi nasha'a bayna almuslimiina halkaa waxaa ka baxay ninkani hadduuba soo islaamay waa dhici kartaa inuusan aweyn ama ninkani meel muslimiin joogaanba kuma barbaarine aabbihii iyo waxa ahaa safiirba garaad uu qunsul meel ka ahaayo meel jinni iyo gaaluu ku dhex dhashay oo ku dhex barbaaray ama aabbihii baaba dhul gaala ku islaamay oon kaba soo hijroonin suuragal uma ahayn marka inuu ogaado ama muslimiin waaba ku barbaaraye laftoodu kuwo wax kala og maaha muslimiintaa ku dhex barbaaray baan laftoodu waxbaba kala ogeyn laba tusaa hal tusaaleay culammadu waaga hore ka bixiyaan halna tusaale kalena xadiid baa sheegay tusaalahan culimmadaa keeno waxay dhaheen aw nasha'a bibaadiyatin baciidatin can ilcilmi geel dhexdii ku koray bay yidhaahdaan geeluna dadkii geela dhaqan jireen naqiinay meel reer degan yahay baa laga ilaaliyaa waxaa la yidhaahdaa meelaha raadka haweenka iyo adhig iyo mareen geela maqashiisu hadday timaaddo uu ku shaashoodaa saa darteed geelii lala socday iyo reerkii geelu meel dad degan yahay iyo magaalooyin baaba laga sii dheeraadaa waa laga sii guuraayo looma soo guuro ninkani haddaba reerkii oo geedi u dhashay weligiiba hasha celi iyo mari mooyeen meel diin lagu hayaba ma arag aabbihii baan waxba ka ogeynoo saa ku dhashay hooyadii baa ku dhalatay walaalihii baa ku dhashay xaaladaas oo kaleeto dhinaca diinta markii la eega xoola dhaqato waxaa jira aan xoolahooda waxba ku dhaamin diin tusaalaan geela iyo reeraha magaalada iyo deegaanka si loo kala fog yahay dhalinyaro gaal qaar garan maayaan tusaalahaan idin lamida nin baa geel ku dhex koray isagoo qayd qaba oo qaar qaawan oo toddoba sideed jiraa geela la raaciyey oo cawska uu dhex marayo ku dhex dhumi kara iskaga weynaaday weligiiba reerka geela uu ku shaashoonee kala carar mooyeen wax kalama arag laakiin geela hadday hashu ilmo ka dhinto caanaheedana loo baahan yahay hal ilmo kaloo yar baa lagu tolaa macnaa waa lagu qasbaa qasabkana intii la cadaabo oo ay cabaado baa la ogolaysiiyaa haddii la rabo afkaa laga xihaa haddii la rabana kaadidaa lagu celiyaayo qalac waxa la yidhahdaa lagu sameeyaa meesha kaadidii baa dhab wax lagaga xidhi ilmo yarna waa lasoo agdhigi saxarada miya saxaradaa lagu celi wuu cadaabmi neefki isagoo cabaadi maanta o dhan way cabaadi way cabaadi ilmihii bay iska ogolaan markii dambe isagoo socdo reer soo maray marka islaan reerka duleedkiisa fadhido ooyey isu arkay markaasuu yidhi islaantan maxaa ku dhacay waxaa la yidhi ilmaa ka dhintay markiiba sawirka waxaa usoo degdegay hashii cabaadaysa ilmaha kale lagu qasbiyey wax gartay buu iska dhigay marka h oo la taniyo oloshay buu yidhi marka islaanta waa la yar tolayo waa la qallacayoo ilmo kalaa la ogolaysiinaysa saasay la cabaadayso soo maa ninka halka ay ka joogtahay nashaa bibaadiyatin baciidatin sooma ninkaa magaalo muxuu ka warqabaa ninkaasi geel buu ku dhex koray ninkaasi waa nin muslimiin ku dhex koray laakiin waxba ma kala oga iyagii laftoodaan waxba kala ogeyn ama muslimiintan qasab ma aha baadiye inay tahay tusaaluun baa loo soo qaadaye ciladu baadiye ma aha ama muslimiintan magaalay joogaan waa niman ilbaxa oo xadaarad ah oo diyaaradaha iyo hawada duulaya laakiin diin oo dhan baa laga tirtiray sida jamhuuriyaadkii sofiyetka oo kaleeto bosni iyo markaad aragto wuxuu ku leeyahy maxaad tahay baad leedahay muslimaan buu ku leeyahy muslim baana haddaad tiraahda salaad salaad maxaa la dhahaa buu qaar ku leeyahy qaran weligood khamre waa xaaraan maqal baa aragnay musxafka qur-aankaa jariime iyo dembiga nin oday wuxuu igu yidhi musxaf baan haysan jiray dukaan baan lahaa shalfiska gadaashoodu igu jiray habeenkii goortaan nalka damiyo baan faynus shitaayoon la soo baxaa bustaan isku dadaa hoostaan ku akhrisan jiray haddii lagu arka waa dil toddobaatan sano wax ka badan bay saa ku jireen okay ilmihii ku dhex dhashay xaggee maraya kuwaasa nabiga xadiidkii xudayfe ibnu maaja warinee ku tilmaamay oo wuxuu yidhi yadrusu lislaamu kamaa yadrusu washyu thawbi min alxariiri xataa laa yudraa maa siyaamun walaa salaatun walaa nusukun islaamku wuu duugoobi doonaa buuri sidii marada xararka dhaldhalaalaya ee markay muddo joogto xararkii u baabao waxaa dhici doonta buuri salaad waxay tahay iyo soom wuxuu yahay iyo caam xaj wuxuu yahay dadaan waxbaba ka ogeyn baa iman doona waayeelkaa wuxuu dhihi doonaa dadka waayeelka dhallinyaro iska daa aabbahay waxaan soo gaaray iyo hooyaday iyagoo laa ilaaha ila allaahu leh intaasaan aabbahay hooyaday ka maqlay buu dhihi doonaa wax kala lama hayo silat bnu zufar oo xudayfe ka warinaya wuxuu yidhi oo xudayfow dadkaan waxaas boogeyn laa ilaha illa maxay u tari umuna jawaabin wuu ku celiyey uma jawaabin waa ku celiyey intuu ku soo jeestay wuxuu hi tunjiihim min annaari naar bay ka badbaadinaysa waayo waajibkooda ilahay wuxuu amray awaajibaadka shariicada fataqu llaha ma awoodaaba wax kale ma soo gaarin marka dadkii hadday jiraan dad muslimiina xataa uu ku dhex barbaaro laakiin dadkii sharaa'icdii iyo aahaaru nubuwa ay iska baaba'day isagana wuxuu la mid yahay nimaan muslimiin ku dhex barbaarin buu la mid yahay bimacnaa labadaba isku celceliyo qofkan suuragal ma tahay waxan inuusan ogeyn oo uusan cilmigeedu soo gaarin ama isagaa hadda soo islaamay ama meesha uu joogay iyo dadkuu ku soo dhex koray baan waxanba gaarin suuragal ma tahay inuusan gaarin haddii la yidhaahdo hadday dhici karto waa xukun waa xun baa la bariye gaaloobi maayo haddaynan dhici karin inuu gaaray oo la wada og yahay dadkan wada yaqaanaan la wada tukanayo habeenii maalin la sheegayo gurigii laga tukanayo abbihii hooyo yaqaanaan walaalihii tukanayaan weligay salaad waa waajib ma maqal waxaan la xukumin nin garanayo kas ididayo beenaalo ah waad og tahay oo beentaa wayaa la dhihi waad og tahay oo beentaa wey hadda innaga halkan aan joognay isliibaan degannaha hadduu nin weyn oo soomaali ah intuu soo istaaga yidhi tobankii sane u dambeysay halkaa isliim maan dadka la deganaa weligay soon inuu waajib yahayna ma maqal ninku nin xanuunsanaayoo koobo ku jirayna ma aha nin waalaayo hadda miyirsadayna maaha waa nin miyir qabay markaaba waaad war naga tag beenaala tahay beenaala tahaydaas waxaa weeye macnaheedu waad og tahay ee waa isdiidsiinaysaa dhan kale aad leedahay hadday qofku aynan dhici karin inuusan ogeyn waxaa la xukumayaa inuu og yahay isagoo og uu diiday waana tan lagu leeyahay shaygan kow horta laba wasfi waa inay yeelataa mas'aladu masaladu marka koobaad nusuusteeda marka la eego iyo culimmada aqwaashooda waa inay masale ijmaaca tahay hadday culimmaduba isku hayaan waxaan waajib inuu yahay ma xaaraan yahay ninkan xaaraan maaha waajib maaha ku gaaloobi maayo waayo culimmadii isku haysa haddii mas'aladu aan xilligaa la jooga ama daliilkeeda ama qofkuba macluum ahaynna ama aanan xukunnayn macluum inay tahayna lagu gaaloobi maayo diin looga bixi maayo saa darteed buu laba qayd buu ku siiyo wuxuu yidhi mimaa ujmica calaa wujuubihi aw taxriimi waa maslada ijmac baa inay tahay laba wa kaana macluuma min addiini bidaruurati diintahaan in loo yaqaanana qasab ay tahay qofku wuu xukuman yahay marka ama ha isdiidsiiyo ama ha u hogaansamo wuxuu xukuman yahay inuu og yahay ma ogidinoo waxu xukuman yahay beenaala isdiintiinaya inuu yahay marka masale jahli loogu cudurdaaramaba taalaba nin la xukumay inuu og yahay jahli maba yaallaba meesha walidalika culamada qaar waxay yidhahdeen laa macnaa lilcudri biljahli fii maa xukima bikownihi macluuman lahu wax isagu inuu og yahay la xukumay aad og tahay la yidhi ma ogidina beentaa weeye la yidhi haddee jahliga loogu cudurdaaray meesha maba taalba haddaan ka garaabi karna on dhihi karo war ninka warkiisa waa dhici karaa inuu sognaa way dhici kartaa markaa macluum min adiin bidaruura masalada isagu maaha walidaalika waxaa muhima dhowr qadiyadood dhowr jiha inaad ku baraarugto mas'aladu inayna macluum min adiini bidaruura ahayn waxaa keeni karta inay masala khilaafiya tahay maala taxriimu nabiid oo xanafiye ay dhaheen xaaraan ma shaaficiya waa xaaraan ay yihahdeen jamhuurtu masalada nikaax bilaaweli ay culamo baneeyeen qolana ay yidhahdeen ma banaana bihadi nadar masalada maxaa sawaab oo raajixa maaha laakiin masalada hadday khilaafiya noqoto masala khilaafiya haddii laysku takfiiriya waxa ka dhalan baan idin sheegi kan sameeyey keliya maaha kii baneeyena waa gaal bay noqon waayo mutanaaqid weeye wax socon kara maaha ninkii ilahaa waa xalaalna gaaloobi maayo anigii qaatee sameeyeyna waad gaaloobi wax jira maaha oo warka abu maxamed almaqdisiya ah, raggaas wey idiraabaadkooda wey haddii la yidhaahdo mas'aladan waa ridda iyo kufri kii baneeyana waa gaaloobi kii sameeyana wuu gaaloobi haddii masaladii la yidhaahdo culimmada muslimiinta isku khilaaftay laba mid weeye imaa khilaafku maanic min mawaanic itakfiira inuu noqdo wa imaa culimmada khilaaftay laftoodu inay gaaloobaan ay ridoobaan labadaa laa yakhlu min haadayni laakiin haddaad tidhaahdo ninka caamada ee galay waan gaalayn kii u fatwooday sheekhiina gaal ma aha ee qaba caqiid ahaanba u qaba xalaal inay tahay ninkii kufri banneeyaay sawaaun camila ow lam yacmal wuu gaaloobi wabittaali mas'alada shardi qaydkan ah alijmaacu waa daruuri masala khilaafiye ah ha ku degdegan ha ku fududaan qaydka labaad waa inay masala macluum min addiini bidaruura tahay laba jaanib bay leedahay jaanib wuxuu u noqdaa mas'aladii adiladeeda jaanibna wuxuu u noqdaa qofka ta qofka waan ka soo hadallayo waa in aanay dhici karin inuusan garanaynin waxaa saamaynaya zamanka uu joogo iyo goobta uu joogo waxaa laga yaabaa goobta uu joogo in cilmigu uusan muntashir ku ahayn laakiin meel kala markaa tagta la wada ogyahay meer hebla haddaad tagta iyo wadan hebel haddii la tago caruurtaa wada garanaysa laakiin wadan hebel markii la tago wax og baa yar laba xukun buu qofku kala qaadan halkaa iyo halkan sababtoo meel la waa la ogi kaana wuu ogyahay kana ma oga masalada macluum min addiin bidaruura haddaba qofka marka la yidhaahdo xaggee buu joogaa isaga wasfigiisu muxuu yahay waa la eegi marna masaladaa la eegiyo laba dhinac baa labadaba laga eegi <clears throat> mar waxaa la eegayaa adiladeedu adila sixadeeda iyo cadiinka masalada dilaaladeedu ma ku caddahay waa kow marna waxaa la eegayaa mucaarid oo kale oo caaridaysa ma jirtaa hadday masaladan adilo aada haysato adilo kaleoo mukhaalifaana ay jirto masaladu macluuma ma noqoto haddii sixada daliilkeeda laysku hayo masale macluuma ma noqoto haddii dalaalada mutajaadib uu ku jiroo laba dhinac loo kala jiidanaya waxaa arkaysaa hal xadiid oo laba masalo laba hal laba qowloo kala duwan daliishan maalan qisada xaatim ibn abaltaca jaajuuska hal la dilay la dilin isagun baa la wada daliishanaya hala dilo maxaa u daliila qisada xaaib lama dili karo maxaa u daliila qisada xaaib qisadu waa qisa saxiixa laakiin macnahay kutusaysaay macluum ma noqon karo sababtoo tajaadubu ladila walidalika xafid ibn xajar iyo ayrkii nusatunadarka markuu ka hadlay axaadiida saxiixeynka maxaa yaqiin faa'iideynaya wuxuu ka soo reebayaa wixii la naqdiyey iyo mmaa waqaca tajaadubu fii madluulihi fii dilaalatihi labadaasuu nusatunadarka ka soo reebaya saa darteed dhinacaana waa inaad eegtaa intaa isku soo ururi intaa yaa fiirin kara ma war caamo u furanbaa mise waa maqaam culimo masaladaasi hadduu nin kastoo jaqaflaa ah markaa galo nin kastoo jaqaf jeebka ku wata hadduu galo waa ti ibnu taymiya culimmadu ay yihahdeen diintana waxaa fasaadiya nisfu faqiihin luqadana nisfu lugawiyin nisfu tabiibinna jirka iyo caafimaadka dadku baabi'iya dawo badan ma yaqaana waxyarbaa u bilbilaaban waxoogay dhulka kac buu yaqaanaa waa dhakhtar weyn buu iska dhigay qalab buu dhigtay dadkaan qali buu yidhi maxaa ka dhici hadda naga soomali dhakhaatiir hooy waxaa ka alayidhi kuwii saraakiishii biraha iyo gaadiidka ciidanka ahaan jiray baa markii dambe dadkii say u qalayeen u qalayeen u qalayeen waxaan u akriyeen bay khubaro ku noqdeen laakiin ninku haddii uusan caafimaad badan aqoonin intiisii ka weynna meel u furto ummadda inuu sun siiyo iyo miduu xididagooyuu ka dhigaa haddii masaa'ilkii diinta ahaa nin ah oo waxoogay dhowr soo bowbowsaday ama dhowr kitaab loo meeriyey masaa'ilkii taqriirka iyo taxriirka u baahnaa uu galaay diyaanaadku fasaadiyaa qofkaas hadii aan wax ka qabta la helinna safiih ummada ku fakaday buu noqdaa intaa waxaa kuu dheer masaa'ilka markaad gelayso bayna amrayni baa tahay imaa karkaarka inaad si fiican u weydaarato wa imaa inaad cagta ku sugnaato waxaad udhaxaysaa markaad wadawaabita eegayso faqad baa biaxaduhumaa baa kuu taal haddii aad intaad fiirfiiriso adoo jaqafla ah aada qof ku sii dayso haddaad la gafto aday kugu soo noqon imaa isaga inuu gaal noqdo qofkaad xukunta wa imaa adiga inaad gaal noqotay noqon waa naska nabiga sal ly slam faqad baa biha axaduhuma gaal weeyadii meel cidlaa ma dhacdo ama isagay si fiican u qabsan sida kooladii ama iyadoo kariir ah bay adigay kugu soo noqono dad ku soo dhihi haddaadan ahal u ahaynna sadaqat calayka adiga had haddii lagu cudur daaro ahal buu ahaa iyo ijtihaaday iyo loo dayo haddii aad taa oo isaga laftiisa in taawiil loo dayaayo baabka naxariista haka qadin marka masaa'ilkaas waxaa laga yaabaa shariicada aakhare inaan lagu weydiin hebel waa gaal iyo qofkan waa gaaleeye maxaad u dhihi weyday aakhare inaan lagu soo istaajin baa laga yaabaa laakiin haddaad gaalayso aakhare waa laguu soo istaajin ama xujaad heli amaad waaye marka meeshan waa cabsi iyo cabsi maaha waxaan uga jeedaa cabsi ku daaya masaa'ilkaasna masaa'ilka ninka jaqaflayda ah iyo dadka waxoogay culumta bowbowsado ajnubi baan akhrista iyo Eh, sunankan yaraha ag fadhiista iyo masaa'il lagu geli kara maaha barnimayo ninkii kitaab la qabayn kara oo laqbadaada ku ekow innaga waxaa noqonay arbiciin ninkii laqbaynaya fatwoonaya haddaad tajriidka laqbayn taqaanaa laqbadaada ku ekow laakiin haddaad tiraahdo mar haddaan tajriid laqbeeyo waan fatwooni waxaa way ummadda dadka inay fasaadiyaan ee fasaadka iyo ifsaadka in laga qabta mudan wey laakiin de markii aan jirin suldo dad kala maamulaysa de nin walo waxaa rabta isaga hadal wey takfiirkii masaladii maanta waxay noqotay fadhi kudirin waa lagu shaacabaa ninba ninku yar cadhooday oo xoogay ku yar kacsan yahay buu ka arcasu dhiib yidhaahdaa masaa'ilkaasi masaa'il khatiira wey waman taraka salaata qofkii ka taga tahaawunan fudaydsi maca ictiqaadihi isagoo rumaysan wujuubahaa inay waajib tahay xataa kharaja waqtuhaa ilaa uu ka baxay oo wadaaqa uu ciriiryamay waqtu daruuratihaa waqtigii daruuradeedana uu ciriiryamay lam yakfur gaaloobi maayo bal yudrabu cunuquhu qoortiisaasa la jarayaa wayuqsalu waa la dhaqayaa wayusallaa calayhi waa lagu tukan wayudfanu waa la aasi fii maqaabiri lmuslimiina waa lagu aasi masaladana salaadii ninkii qirsan inay waajib tahay oole salaadu waa waajib allahana soo hanuuniyo shaydaan baa i duubsaday maraa iga si ah waan tukan doonaa insha allahu tacaala ii soo duceeye ilaahay ii soo bari dad badan baa saa ku dhihi maa tukatid waan khaldamay shaydaan baan dadka qofka sidaas leh ilaa salaadii waktigeedii iyo waktu daruurihii baxay waktu daruuruhu waxaa iska leh duhurka iyo maqribka iska leh wakti daruuraha duhurku waa ilaa qoraxdu dhacda wey salaada duhurka waa lala jamcin karaa salaada casarka salaada maqribkana ilaa fajarka weeye fi lmadhabi labada salaadood ee la jamcin karo tan hore waktigeedu wana waa waktigeedii asalkaha marna waa waktu daruuraheediio ilaa ta kale lala jamciya ee ka dambaysa waktigeeda wey qofkaasi gaaloobi maayo haddaba tarku salaati hadduu wujuubkeeda inkirsan yahayna waa gaalnimo hadduusan macduur ku ahayn bijahlin iyo wixii lamida haddii uu qirsan yahay wujuubkeeda oo wahsasho iyo cajis uga tegayo dembina wuxuu leeyahay ma gaaloobayo waana madhabka aimada shaaficiyadu ay qabaan waa madhabka asaxu lqowleyni fii madhab imaami axmed ibni xambal raximah llahu tacaala ee ibnu qudaamiya fi lmuqni ay rajaxayaan waana madhabay dad badan oo salafkii ay qabaan dadna waxay qabaan inuu gaaloobayo oo dad badan oo saxaabada intooda badan iyo dad badan oo salafa laga soo guuriyey dabcan waa iska masala khilaafiya laakiin masalaan raba inaan ku baraarujiyo laga yaabo dadka ragga alabadihi laba masale inay iska hoos galaan ama wadaadka u meeliye isaga hoos jirtaa ama kas baa la isagaga daraa mararka qaarkood qaacidada muhimka inaad ogaato waxaa weeye masaa'ilka laba qof baa isku qowl yidhaahda laakiin laba asal bay ka kala duulaan laba qofbaa waxa waa xalaal ku laakiin mid walba wuxuu deliishanaye ku salaynayo baa kala duwan masalada salaada oo laga tegay tahaawunan kufri ma aha laguma gaaloobo dembi weynba ha ahaatee laba qolaa tiri daaifa aimatu sunna wasalaf ka mida way yidhaahdeen dawaa'ifu lirjaana dhammaantood oo camalka ka saaray way yidhaahdeen laakiin mustanadka qaabka ay u yidhaahdeen baa kala duwan qolada irjuhu waxay u yidhaahdeen sababtoo ah waxay ku cileeyeen sababtoo ah waxani waa camal jawaarix camal jawaarixna la-aantii buu iimaankii islaamnimaduba asixi jirtay oo iyagu waxayba saas ka dhigeen daliilka asaaskaa camal jawaarix oo laga tegey maba buriyaba iimaan ragga aimada salafkaana halkaa kama tegina waxay dhaqabaan iyagoo camal jawaarixoo laga tegay diinta waa looga baxaa laakiin mas'aladan adilo khilaafsan baa jirtaoo tilmaamaysa inuuna ninkaasi gaal ahayn halkaas iyagu istaageen waxayna yidhahdeen xadiidkii yadrusulislaamu kowdhe wuu ku tusayaa waxaa kaloo ku tusaya xadiidkii cubaadata bni saamid ee sunankii kayrkood ahaa khamsu salawaatin katabahuna allaahu fi lyowmi wاlaylati waxaa ka mid waman lam yati bihinna lam yakun lahu cinda allaahi cahdun salaadaha ninkaan la imanin alla agtiisa ballanqaad uma yaalo in shaaa cadabahu wain shaaa adkhalahu afara lahu hadduu rabana wuu cadaabi hadduu rabana wuu dembi dhaafi qofka mashiiada galaay waa qof muslima gaal ma galo waxay dhahen xadiidkaa wuxuu tilmaamay qofka mashii'a galaya waa qof aan salaad la iman buu xadiidku yidhi waman lam yati bihinna qofkaan la iman taxta almashi u gelayaa bay yidhahdeen adilo badan oo kaleetana waa didiyeen haddaad aragtay xiwaarka iyo doodaha culimmada dhex marayana culimmada salafku majkaasay ka doodayaan waxay leen mas'aladan haddaan adiladan mukhaalifka a la helin kufri bay ahaan lahayd laakiin adilo waxaan haynaa tilmaamaysa inay dembi weyn tahay inu kufri ahayn adilaa tustay iyo camal baan tirsanaynba waa laba kala madhab walidaalika inaad ninka culummada rag badan waay waxaan arkay rag qolale imaamu shaafici haasaa wuxuu u yidhi irjaa ku jiray markaasaan ku hi wareedhe hamxusaa u yidhi murjaadii baa saa tiri wareedhe mas'alo waa la isku waafaqi karaa iyadoo laba daliil la kala watee ilaa qaar baan fahansiin waaya markaas waxaan ku hi niyo adigoo kaleeto hebel baa irji iyo hebel baa salaf inaad tiraada xaaraanba wey intaaba tafriiqa haddii aadan fahmi karin warniyow afkaaga ka adkow afkaaguusan ku halaagin ninkii hadli lahaa ma tihid laakiin mushkiladana waxay tahay sankun eh, sanku neefle uu hadli baa dhaqdhaqaaqa inta carabkiisu hadlayo aamusi ah, maayo walaa yucdaru axadun qofna loo cudurdaari maayo fi ta'khiiri in la dibdhiga salaadii ilaa naa'iman qof hurda aw naasiyan halmaansan aw man akhara qofkii dibdhiga liajli jamci inuu jamciyo darteed fi safari safar ku jamciyo ama xadarba haddii la baneeyo maslada safarku way inoo iman doontaa wuxuudi salaada waqtigeedii in laga dibdhiga ma banaana ilaa saddex xaalood uu sheegay maahane xaalada koobaad waa qof ay hurdo la tagtay waqtigii salaada adu hurduu soo galay ilaa waqtigii salaada uu ka baxay markaad soo toostunbaadna tukan qofka labaadi waa qofay madaxiisaba ka baxday salaadii wuuba halmaamayba hawlun buu ku jiray ama shir buu ku jiro si fadhiyey u hadlayey u hadlayey u hadlayey ee sheekada iyo muranku xiisaha u lahaa ee rag iska dhici u lahaa ama xisaab uu dul fadhiyey xisaab isqaban la shilinka isqabadsii u lahaa ama shaqo iyo xirfaduu ku jira ugu mashquulsanaa unbuu arkay casarkii qoraxdoo dhacday qoraxdoo dhacday unbuu arkay nabiga labada yiri sal sl man can isalaati aw nasiyahaa salaad ninkii ka seexda ama halmaama falyusalihaa idaa dakarahaa markuu xasuusto ha tukado ay ama uu soo tooso faina dalika waqtuhaa taasaa waqtigeedia riwaaya waxay tihi laa kafaarata lahaa ilaa dalika dembi dhaaf aan ahayn aad samaysa ma leh aw man akhara ninkii dibdhiga liajli jamci fi safari safar si uu jamciyo duur baad joogtay waxaad niyootay casarka inaad wada tukato duurka ilaa waktigiisa uu buxa salaada inaad iska daysay ku furan tahay sidoo kale maqrib baad dibdhigtay xaalado kaleo waxay sheegaan culimmadu ay furan tahay in la yar dibdhigo waxay yidhahdeen adoo xasuusan xaalad aadan tukan karin hadday ku qabsato aadan faraha kala bixi karin ninkii dhakhtarka aha bay yidhaahdeen salaadii baa soo gashay isagoo qof qalay oo faraha kula jira hadduu yidhaahdo waan soo tukanna qofkan waa laga yaabaa inay wax ku wax isku dhexyaacaan oo ku tago gurigiibaa dab kaa qabsaday intaad dabka daminaysay salaadii soo gashay adaankii waad maqlaysaa laakiin dab baad la dagaalamaysaa qoraxdaa kugu dhacday maxaad samayn waxaa lagu dhihi bay yidhaahdeen dabka iska daayo horta soo tuka gurigu hasii basbeele saasaa lagu leeyahay waxay yidhaahdeen qof baa biyo ku dhacay wax ka soo daqabtuu u baahan yahay ku baktinayaa qofkii qofkii baad la tacaalaysaa salaadiina way soo gashay ma soo tukoo hadhow soo birmaa lagu dhihi waxaa lagu leeyahay daorada soo tukato hadhow u soo birmo waxay yidhahdeen maya xaalaadkaasi qaar baa waxay ku fasireen qisadii khandaq ee nabigu salaadood ay dhaafeen baa culimmadu qaarna halmaan geliyeen qaarna mashquul geliyeen nabigu wuxuu yihi shaqaluuna cani salaati lwusta salaati alcasri way ka naga mashquuliyeentii baa qaar waxay u fasireen culimmadu waan garanayey laakiin wax ka weyn baa na saaraa qaarna waxay u fasireen mashquulkayna geliyeen baa na halmaansiiyey kan dambaana loo badan yahay alaa kulli xaal waxay leeyihiin hadday mafsado aan la dibdhigi karin jirtaaye sharcigu waa kuu cudur daarayaa sharcigu waxay yidhahdeen waa kuu cudurdaarayaa iyo xaaladaha aan sheegnay iyo wixii lamidana waa la ilxaaqinayaa kuwanaa la raacinayaa bay qaarkood yidhaahdeen kadib wuxuu yidhi baabu lmawaaqiiti salaadaha waqtiyadoodii buu u baab yahay miyaa la garaadeen naam qiitii salaadaha waqtiyadoodii buu u baab yahay baabkani baababka inoogu fudud buu ka mid yahayo dee maalin kastaynu waktiga fiirinay oo salaadaha ku tukannaa almaktuubaatu salaadaha waajibka iyo khamsun shan weeye aduhru ta koobaad duhur weeye wa awalu waqtiha waqtigeeda wax ugu horeeyana idaa zaalat ishamsu qoraxdu hadday bartamaha ka zuusho ga dhincitaanka u badata wey wa aakhiruhu waqtiga ugu dambeeyana masiiru dilli kulli shayin wax kastaba hooskiisa inuu ahaado weeye milahu mid isaga leeg siwaa dilli zawaali hooskii zawaalka jiray marka laga reebo wuxuu ku leeyahy salaadaha midda koobaad duhur weeye salahaadna duhurka waxaa looga bilaabaa culimmadu waxay yidhaahdaan aluulaa buu xadiidku ku magacaabay nabigu ala salaam asalaatu luulaa salaada ugu horeysa nabigana habeen baa la sii qaaday oo salawaadka lagu soo farad yeelay salaadihii uu tukanayee dadkay tukadee ugu horreyseena duhur bay ahayd saasaa loogu bilaabaa bay culimmadu yidhaahdaan marka waktigeedu wuxuu ka bilowdaa qoraxdu saddex masaafay martaa marka lasoo bilaabo xilliga ay subaxii soo baxda bari ka soo baxdo ilaa bartamaha ay gaarto inta ay bartamaha ku jirtayna bari iyo galbeed u kala badan iyo marka dambey dhinaca galbeedka u badato zawaalku waa markay bartamaha intay ka dhaqaaqdo dhinaca qoraxudhac iyo galbeedkay u socotay ay u badata wey marka xilligaa ay dhinaca u badatay bay salaadu soo gashaa waxayna dhammaataa xilliga qof waliba hooskiisa ay isla ekaadaan marka laga reebo hooskii jiray markay bartamaha joogtay qoraxdu markay bari ka timaado hoosku sida uu u dheeryahay mar kastoy kor u kacdaba hoosku waa soo ururaa bartamaha madaxa bartankiisaa ah markay ku aadan tahay ee kore in hoosaa soo harto hoos ku ururta ama dhinac wax yar u badnaata hadba qoraxdu inay kor ku aadan tahay iyo inay dhinac kaaga yar badan tahay buu ama dhinac u baxaya ama hoos ku ururayaa khadka iyo khutuuda istiwaha iyo cardiga sida loogu kala dhow yahay ama loogu kala fog yahay kadib hoosku markay xaggaa u badatana bari buu u dabamaraa uu sii dheeraadaa mar kastoy hoos usii dhaadhacdaba haddaba hooskii markay bartamaha joogtay jiray hoos qoraxi dhalisay maaha hooska la xisaabayo waa hooska ka dhashay qoraxda zuulitaankeeda inay bartamihii ka ruqaansato ee ka dhaqaaqday hooska ka dhashay weeye waxa lagu xisaabaya ma isla egtihiin halkaa waxaa ka soo baxaya marka hoos yar baa jiray oo markay bartamaha joogtay dillu zawaal iyo fayu zawaal baa la yidhahdaa hooskii zawaalka la jiray marka saa darteed qof waliba markay la ekaato waa marka laga reeba in yar oo ah hooskii jiray xilligay bartamaha joogtay wa aakhiruhu duhur waxaa ugu dambeeya masiiru dilli kulli shayin wax kastaba hooskiisu markuu noqda milahu isagoo kale siwaa dilli zawaali hooska zawaalka jiray ee yaraa marka laga reebo dabcan inagu inoo yaryahaye wadamo dee weligood waxaa jira aynan qoraxi maska madaxa korkiisa marin ay dhinac ka marto ama dhinacaa ka marto oo hoosku iska dheeryahay oo hoos hoos kuba urursadee qoraxdu markay xaggaa ku yar aadunbu aggaa isagoo dheer ka wareegaa isagana markay halkaa ku aadanayd intii jirtay baa laga reebi oo dillu zawaalkiisa ah laakiin adu hadda maadaamaadan la noolayn waxaa laga yaabaa sawirashadiisina markaa qor ku dhibto walcasru hal xadiid baan sheegi doonaa ee awqaadda wada sheegay casarkuna waa salaada labaad waana asalaatu lwustaa midda ilaah yidhi ee fadliga dheeraadkaa ah leh markii nusuusta raajixeeda la eego wa awaluhu waxaa ugu horeeya aakhiru waqti duhri duurka waqtigiisa ugu dambeeya baa casarkana ugu horeeya labada waqti way isa soo galaan wakti gaab oo udhaxeeyoon duhurna ahayn casarna ma jiro walidaalika la dhihi doona nabigu alay slam duhur casarka maalintii labaad wuxuu tukaday xilligii casarka duhurka maalintii labaad wuxuu tukaday xilliguu shalay casarka tukaday laba maalmood buu shanta salaadood marba tukaday marna waktiga awalkiisa tukanayey marna waktiga akhirkiisa tukanayey maalintii hore casarka awalkiisa waktiguu tukaday iyo maalintii dambe duhurka aakhirkiisa waktiguu tukaday baa isku mid ahaa wa aakhiruhu waktigii u dambeeya casarna alguruubu dhicitaanka qoraxda wey xadiid abi hurayra wuxuu ahaa man adraka rakcatan qabla alcasri qabla an taqruba shamsu faqad adraka alcasra ninkii hal ragcad soo gaadhay intaanay qoraxdu dhicin casar waa gaadhay waktigiisi laakiin idaa saara ahaatee haddii uu noqdo dillu kulli shayin wax kastaba hooskiisu milayhi labanlaabkii uu noqdo kharaja waqtu likhtiyaari waqtigii fadiilad iyo wanaag iyo baxaya wa baqiya aljawaasu waqti salaadu ay bannaan tahay hase ahaatee sii kala xunxun baa haraya ilaa waqtulkaraaha la gaaro marka midabkeedu isbedelo oo waqti waqtulcasri maa lam tasfara shamsu wey intayna qoraxdu midabkeedu isbedelin waayo xilligaas maxaa sugna munaafiqiinta tuulahaawaya nabigu sala allahu alayh ali wasalam almaqribu walmaqribu maqribka waa ta wa awaluhu waxaa ugu horeeya takaamulu guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda inuu dhammaystirmo waayo riwaayadka xadiidka waxay ahayd markay dhacdo wa tawaarat bilxijaabi xijaabkana ay ku qarsoonto xadiidku ahaa uma yamtadu waa taagnaanayaayo waktigu waa jirayaa biqadri wuduu'in qiyaas weyso kow wa satri cawratin cawradana la asturo guntiga dhiisha laysaga dhigo iyo wa aadaanin la aadaamo iyo wa iqaamatin aqimaad iyo wa khamsi rakacaatin shan ragcadoodoo mutawasidaatin dhexdhexaada shanta ragcadood waa labadii sunnada ahayd iyo saddexdii faradka ahayd wey intaa in leeg buu maqribku jirayaa addukuula gelitaankii fiihaa fi lmaqribi uu salaada gelayay can haada alqadri qiyaasta hadduu kadib dhigo casaa waa caasiyey oo dambaabay wahiya qadaa'un waana salaad la qallaynayo salaad waqtigeedii lagu tukaday wey wain dakhala fiihi maqribkii hadduu galo fi lwaqti falahu istidaamatuhaa inuu dheereeyuu leeyahay ilaa haybuubati shafaqi alaxmar ilaa guduudka khadka guduudan uu ka dhaco masaladan ibnu naqiib raximah llahu tacaala uu khilaafay shardigiisii iyo asalkii kitaabkiisa waxay ahayd sida nawowi rajaxay ikhtiyaaraadkiisa inuu hormariyo masaladanna cagsi ikhtiyaarkii nawowi buu soo qaatay imaamu shaafici baa laba qowl leh qowlkii qadiimka ah ee fil ciraaq lagu yaqiinay salaada maqrib waxay jirtaabay ahayd ilaa guduudku ka dhaco markii uu masar yimidna wuxuu yidhi intanay jiraysaa salaadu waxaa la sheegay buu yidhi inay dhicitaanka guduudka tahay saasaan dhehi lahaa buu yidhi haddiise daliilkeedu u asaxo wey haddii daliilkeedu asaxu ku xihay haddaba imaamu nawowi masaladan markuu keenay ee qowlkii qajadiidka ahaa keenay buu qadiimkiina keenay oo leh qowlkii hore imaamu shaafici oo ilaa kaybuubati shamsi leh fii matn ibnaaj marka wuxuu ku yihi qultu alqadiimu adharu wallaahu aclam qadiimkaa raajixa buy saa darteed sheekhu qadiimkii raajixi nawowi rajaxay inuu keenay ahayd calaa aslihi saasayna asxaabta nawowi ah imaamu nawowi imaamu shaafici asxaabtiisu madhabkaasay doorteen adilada badankeeda iyo sixadeedana isagay ku timid sheekhuna wuxuu yidhi hadduu asaxo waan dhihi waana asaxay arrintaana waxaa u faahfaahiyey imaamu nawowi laftiisa almajmuuc sharxi lmuhadab masaladan markuu ka hadlayay aada buu u faahfaahiyey waxaa masaladan kaloo faahfaahiyey nin aimada nin culimmada ka mida ah waxaa jira ururiyey dhammaan masaa'ilkii imaamu shaafici uu yidhi masaladaa saasaan qabaa haddii daliilkeedu asaxoo dhan buu ururiyey wixii daliilkiisu asaxay iyo wuxuunan waa kala saaray nin baashanfar la yidhahdo reer yamaneeda weeyo wuxuu bixiyaa annadar فيma callaqa الshaaficiyu qowla bihi calىa صxaةi اkhabr waa mujalad ilaa mutawasidan u malaynaya lix boqol ilaa toddoba boqoloo beejinuu yahay runtii shaaficiyada iyo fiqiga shaafici dadka akrinaya daarisiintooda kitaabkaasoo kale aad buu muhiim ugu yahay isna masalada dadka faahfaahiyey buu kamid yahay saxada boqol iyo lixdan a boqol lixdan iyo sagaal ilaa sagaal beej ilaa toban beej buu kaga hadlay ayb masalada saa darteed qowlka ah shantaa ragcadood iyo intaasay jiraysaa qowl daciifa weeye fi lmadhab qowlka qadiimka adhar oo ka raajixsan adhar iyo asax waxay yihiinna muqadimada minhaajkan insha allah ugu tegi doonaa ay kala duwan yihiin ibnu naqiibna asalkii uu soo ta'siiliyey masaladan waa khilaafay kadib wuxuu yidhi haddigu salaadii aada gasho masalada masalo ka caamsan wain dakala fiihi falow sidaamatu aqlu shafaq alaxmar salaadii baad gashay ma dheerayn kartaa ilaa waktigeedu ka baxo oonu salaada subax galo oon baqara iska qabsado oan alicimraan dabada ugu xidho oonan nisaa dabada u geliyo anoo og kas qoraxda ay ugu soo baxdo mala gaadi karaa asaxu lqowleyni cinda ahlilcilmi waa maya salaaddu wakti bay leedahay asalku waa waktigeedii dhexdiisa in lagu wada tukado qayb kamida camdan ukas adoo kari kara waktigeeda inaad uga bixiso asaxu qowlay culamaai ma banaana masaladaa waxay dhalisay salaadii maqrib way gaaban tahay nabigana waxaa sugan shan ragcadood baad dhahdeen oo mutawasit dhexdhexaadoon dheerayna gaabnayn nabigana waxaa ka sugan inuu salaad maqrib uu suurat lacraaf ku akriyay nabigu salaad buu ku akriyay maqriba bituula tuulayayni labada dheer dheer midda sii dheer waa ancaam iyo acraaf sida riwaayada abu daawuud iyo keyrka ay sheegayso oo ancaam iyo acraaf suurado ka dheer dheer ma jiraan miyaa haa oo maya hadda sida qur-aanku yahay haa baqari iyo ali cimraan iyaa ka dheer laakiin xilligaa nabigu ku tukanaya qur-aanka nusuulkiisu ma dhammaystirnayn labadan suuradood maki weeye kuwan kale ka dheerdheer madani wey soo degitaankooda qur-aanka suwarkan dheerdheer gadaal buu aada uga soo degay mar waxay ahaayeen labada ugu dheerdheer bay ahaayeen waayo suwarka makiga labada ugu dheerdheer weeye aduulayeyn labada suuradood dheerdheer bay caan ku ahaan jireen kadib baa gadaal lala dhaadhaafaye waagii hore calanka dheerarka iyaga ahayn jiray saa darteed bu waxaan ku idhi haao iyagaa ugu dheelaan jiray maya oo hadda waa laga dheeryahay nabigu salla lmaqriba bituula tuulayayni marka la yidhaahdo waa ancaam iyo acraf qolaa waxay yidhaahdeen ibnu abi mulayka biijtihaadihi wuxuu ku yidhi waa acraaf iyo maaida waana khata riwaayada kale waa acraaf iyo ancaam wey marka ta dheer buu ku sri